الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم cashirkani waa cashirkii saddexaad ee kitaabkeena safiinaة النajاة mualifku wuxuu leeya raximah اllahu taعaalى fasl nawaaqid اlwuduءi arbacatu ashyaa nawaaqid اlwuduءi weysada waxyaabaha buriya arbacatu ashyaa afar shay weeye alأwalu kan hore alkhaariju waxaa ka soo baxaya min axadi الsabiilayni labada jid midkood oo labada jid maxay yihiin min qubulin qubul ah qubulku waa xubinta taranka ee ragga ama dumarka qubul baa la yidhaahdaa aw amase duburin dubur ah duburkuna waa dabadii riixun ha ahaato neef aw amase hayruhu neef waxaan ahayn oo kale waxyaabaha kale ee ka soo baxaya sabiileynka waxaa laga reebayaa ila almaniya manida mooyaane oo manidu iyadu weysadii ma burinayso athaani ka labaadi ee waxyaabaha weysada buriye ah zawaalu اlcaqli caqliga oo zuula caqliga oo ka taga qofkii binowmin hurdo kaga taga aw amase hayrihi waxaan hurdo ahayn ilaa nawma qaacidin qof fadhiya hurdadii mooyaane mumakkinin oo makaniyey maqcadatahu salkiisa ama dabadiisa min alardi dhulkii si fiican salka dhulka ugu qabtay ama meeshuu ku fadhiyo ahaaliu kan saddexaadi iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin iltiqaa'u basharatay laba jidh inay kulmaan basharatay rajulin nin jidhkii iyo wamra'atin haweeney haweeney jidhkeeda inay kulmaan ay istaabtaan baa laga wadaaye kabiirayni oo waaweyn macnaha laba qof oo hamad ama ijtihale ajnabiyeyni oo ajnebi kale ah min hayri xaa'ilin oo un u dhaxaynin wax xaa'il ahoo kala teedaya oo kala xidhaya usan udhaxaynin araabicu kan afaraadi masu qubuli اlaadamiyi aadamiga qofka bini aadankaa qubulkiisa oo la taabto weeye aw amase xalqata duburihi dabadiisa wareegeeda oo lagu taabto bibadni raaxati calaa casha ee baaطinkeeda ama baabacada lagu taabto wey aw amase buطuuni اasaabici faraha calooshooda lagu taabto wey waayah mualifku raximah اllahu tacaala cashirkii hore waxa uu kaga soo hadlay weysada iyo arkaanteedii halkanna wuxuu ku sheegayaa iyo shuruuddii weysada halkanna wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha weysada buriya waxyaabaha weysada buriya nawaaqidna waa la yidhaahdaa oo culummada shaaficiyada badh nawaaqid bay dhahaan qaarna waxay dhahaan asbaab اlxadaث ama mubطilaat waxyaabaha buriya ama axdaaث waxaas dhan wa isku macno dhow yihiine isku soo duuduuba oo waxa weysada buriya waa afar buu mualifku ka dhigay raximah اllahu tacaala nawaaqid اlwuduءi weysada waxyaabaha buriya arbacatu ashyaa afar shay weeye alأwalu midka hore alkhaariju waa waxa ka soo baxaya min axadi الsabiilayni labadii jid mid ahaan ama midkood ka soo baxaya wax alla wixii ka soo baxa sabiileynka ama midkood ka soo baxa sabiilooyinkuna waa qubulka iyo duburka ee oo xubintii taranka ee ragga iyo dumarka ama dabada weeye ama neef ha ahaato ama yaysan ahaanin way burinaysaa weysadii bay burinaysaa marka horta waxaa nawaaqidda oo idil waxaa loo shardigaa yaqiin baa loo shardigaa hadda markaan yaqiin lehna waa wax inaad hubto inay wax kaa yimid ama ay kaadi kaa timid ama e, neef ay kaa timid ama saxaro ay kaa timid waa inaad hubtaa haddii shaki uu ku jiro ama aad taradudaysa oodan hubin waxaa weeyaan oo yaqiin aadan u hubin inu wax kaa yimid waysadaadi kuma jabayso sidaa darteed marar badan qofku waxaa ku dhacdaa isagoo salaaddii ku jira ayaa waxaa laga yaabaa inuu moodo inay neefi ka timid khaasatan markuu sujuudayo oo kale taasi waxaa weeyaan shakigaasi waysada kuma jabayso sidaa darteed ninkii nabiga u cawday yidhi yaa rasuul anoo salaada ku jira ayaa waxaan helayaa sida anigoo neef iga soo baxaysaan dareemaya nabig wuxu uhi ala salaada ka bixin ilaa aad cod maqasho ama riix aad aad hesho macnaha neeftii urkeeda aad hesho ama codkeeda aad maqasho marka yaqiinta unbaa la eegayaaye lama eegayo shakiga taasi waa kow sabiilooyinka waxaa looga jeedaa qubulka iyo duburka yani xubinta taranka ee ragga iyo dumarka iyo dabada dambe waxa ka yimaado waxuu doonaba ha ahaado waxaas ama ha ahaado shay caado loo leeyahay sida kaadidii iyo saxaradii ama shay aan caadi ahayn oo naadira ha ahaado sida dhiigga ama dixri ama dhagax wax alla wixii qof ka yimaada weysada wuu jebinayaa ama neef ha ahaato wuxuu doonaba ha ahaado waxaasi weysada wuu jebinayaa waayahay laakiin mualifku wuxuu ka soo reebay ila almaniya manidu ka soo reebay manidu waa biyaha biyaha ragga ama biyaha dumarku qofka haddii ay ka imaadaan maydhi bay waajibiyaan laakiin weyse ma waajibinayaan weeye maydhi ayaa qofka ku waajibinaya kuma waajibayso laakiin waa goorma waa markii qofka ay kaga yimaadaan asagooon qofkii kale dee labkii ama dhadigii kale aan taabanin ama xubintiisa aan taabanin ay kaga yimaadaan wey ta'amul oo kale eegmo oo kale ay kaga yimaadeen biyihii nadar bay kaga yimaadeen marka markaasoo kale weysadii ma jebinaya lakiin maydhigii bay waajibinayaan waa yahay aلثaanي ka labaadi zawaalu اlcaqli caqliga oo qofkii ka zuula caqliga marka la leeyahay waxaa loo jeedaa dareenkii qofka iyo garashadiisii tamyiizkiisii baa ka tegey oo muxuu kaga tagaa arrimo kala duwan buu ka tagaa kaga tegi karaa binawmin hurdo qofkii wuu seexday wuu gam'ay dabcan caqligiisii markaa ma joogo qofkii maankiisii xiskiisii dareenkiisii ma joogo sidaa darteed weysadiisii way jabaysaa aw ama hayrihi waxaan hurdo ahaynoo waalidii qofkii wuu waashay weysadiisii way jabaysaa wuu koomuu galay waysadiis way jabaysaa darooguu cabbay oo xiski m waxaa ka tegey maxaanku dhahaaye garashadii baa ka tagtay garaadkii waysadiis way jabaysaa wuu wuu suuxay weysadii way ka jabaysaa wahaa kada wax kastoo qofka dareenka ka tagsiiya weysadu way ku jabaysaa marka aan leenahay hurdo waa inuu qofka horta uu uu hubsadaa waxaan uu inuu yahay hurdo oo uusan ahayn lullo ilaan lulladii iyo hurdadii way kale yihiinoo waxaa lagu kala gartaa calaamaad hurdadu waxa weeyaan qofkii riyo ayuu arkayaa waxa ka agdhowna ma dareemayo sheekadooda iyo waxaa ma maqlayo taasi hurda la yidhaahdaa qofka dareenkao dhan baa ka maqan weysadii way ku jabaysaa laakiin hadday tahay nucaas ama lullo ay tahay weysadii kuma jabayso lullada waxa weeyaan qofka asagoo indhihii isku haya iyo haddana joogaayo dadka ku ag waa uu dareemaya marka weysadii kuma jabayso hadduu ka shakiyey qofkii miyuu gamay mise lulo may ahayd wuu ka shakiyey waxa weeyaan weysadiisii ma jabayso لأnna الyaqiina laa yazuulu bishaki qaacidada fiqi waa ka ahayd yaqiintu kuma zuusho shaki wuxuu hubay inuu daahir ahaa oo qabay marka shaki kuma zuulayso weyse qabkaasi shaki kuma tegayo mualifku wuxuu ka soo reebay hurdadii ilaa nawma qaacidin qof fadhiya hurdadii mooyaane mumakinin oo makaniyey maqcadahu maqcadatahu salkiisii ama meeshuu ku fadhiyey min alardi dhulkii makaniyey macnaha salku qumaati uu qabtay qofkaasi weysadii kama jabay suu doonaba u fadhiye hadduu doono luuyaha kor hau taage ama lugaha ha isdaba mariyo ama lugaha ha fidsado waxaa muhiimun ah salka inuu qumaad dhulka ugu hayo oo oo uu salkiisa iyo iyo dhulka uusan udhexayni meeshuu sal ku hayo uusan wax tabaacuda udheaynin usan wax bannaan uusan udhexaynin tusaalahaan oo kale qofka hadda kursi ku fadhiyo oo kale kursiga si fiican ugu fadhiyo kursiga inuu yahay kursi dulduleel aan lahayn ama jexjex aan lahayne kursi awdan uu yahay waxa weyaa mumakin maqcadahu weyaan laakiin hadduu ku fadhiyo kursi faraaqaad u dhexeeyo kursiyada qaar baa jexjeex leh oo kala banbannaan mumakin maqcadahu ma aha ujeeddadu fahan waxaa weeyaan hurdadu keligeed naaqid ma aha weysada salaada buriye ee ama weysada buriye ee ee waxaa weysada burinaya waxaa weeyaan waa riixda laga cabsanayo qofka inay ka timaado sagooisagoo gamacsan ama neefta ka imaanaysa marka qofkii haddii neeftii meel ay ka soo baxday aysan helaynin waxa weeyaan weysadii kama jabayso waa qofka mumakin maqcadahu min ard neeftii meel ay ka so baxda maba helaysaba ila neeftii laga cabsi qaba inay qofka ka timaado isagoo hurda waxa weeyaan meel ay ka eh, soo baxda ma helayso markaas weysadii kuma burayso waaya haddii qofku ka shakiyo wuu seexday laakiin wuxuu ka shakiyey mumakin maqcadahu min ardi bima ma si fiican u fadhi salka uga hayey mise salku dhinac dhulka uga qaaday oo salkiisii qumaat dhulka uma haynin wuu ka shakiyey waxa weyaan weysadiisii ma jabayso maadaama shakiyo meesha yimid weysadiisii ma jabayso waayahay ahaaliu kan saddexaad ee weysada jabinaya iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'atin nin iyo naag jidhkooda inay isgaadhaan oo istaabtaan kabiirayni oo waaweyn kabiirayni markuu mu'alifku leeyahay wuxuu u jeedaa laba qof oo xadulijtihaa gaadhay macnaha la ham yacni loo hawoon karo waxaa kaa baxay ilmihii yaraa ee afar jirka ama shan jirka ahaa waxaa weeyaan hadday gabadhi taabato wiil yaroo shan jir ah dee wax la ijtiheeye ma aha weysadii kama jebinayo sidoo kale inan yar haddaad taabato adigoo nin ah oo afar jir ama shan jir ama lix jir wix la mid ah weysadii kaama jebinayso maxaa yaele xad ijtihaa xad loo hawoodo maysan gaadhin waa gooru marka qofka xad curfan dadka dhibaacdooda ee saliimka tahay dabciga wanaagsan ee caadiga xad ay qofkan u hamoon karaan xadda uu gaadho waa xaddaas weysada yuu ku jebinaya mualifku marka masaladan quyuud buu u sheegay markii ninka iyo naagta hadday istaabtaan weysada ay ka jabayso labadoodaba ka jabaysa horta weysadu labadooba ka jabaysa kii wax taabtay iyo kii la taabtayba laakiin jabitaankaas shuruud buu mualifku u sheegay ama quyuud qaydka koowaad in ay horta laba waxa istaaban inuu yahay laba jidh oo waxaa kaa baxay haddaysan jidh ahayn oo ciddiyo istaabtaan ama qofku haddii gabadha ciddideeda aad taabato ama iligeeda aad taabato ama tinteeda aad taabato weysadii kaama jabayso ilan kuwaasi jidh ma ahee ta labaad inay ahaadaan lab iyo dhadig wax istaabanaya hadday laba lab yihiin ama laba dhadig yihiin dee weysadii jabi mayso ta saddexaad inay kabiiran yihiinoo xad ay karaan ama qof xadul ijtihaa gaadhay saa inay ahaadaan hadday yaryar yihiin ama midkood uu yaryahay weysadii ma jabayso waayahay ajnabiyeyni oo haddana laba qof oo macnaha ajnebi kale ah oo isgeya oo isguursan kara inay yihiin oo waxaa kaa baxay labadii qof ee aan maxaan ku dhaha isgeyin een isguursan karin sida labada qof ee nasab ka dhaxeeyo ama radaac ka dhexeeyo nuugumo ama ee ka dhaxayso gacalnimo nasab markaan leenahay ninka iyo hooyadii weysada ma kala jebinayaan labada walaalaha gabadha iyo walaalkeed weysada ma kala jebinayaan maxaan ku dhahaaye wahaakada gabadha iyo wiilkii iyo eedadii ama habaryartii wixii nasab uu ka dhaxeeyo oo aan maxaanaha aan isgeyin weysadii ma kala jebinayaan ama ridaac nuugmay wada galeen maalan laba isle isku naas nuugtay wiilay gabadh weysada ma kala jebinayaan tii nuujisay weysada kama jebinayso ama musaaharo gacalnimo oo sida gabadhaada inanta ay dhashay gabadhaada aad qabto inanta ay dhashay waxa weeyaan rabiibadaadii weeyaan khaastan markii dukuul uu dhaco eed u galmooto hooyadeed inantaasi waxa weyaan rabiibadaadii weeyaan ma guursan kartid weysana kaama jabinayso gabadhaada hooyadeed gacalnimaa ka idinka dhexaysa ayadna weysada kaama jabinayso inankaaga xaaskiisa saas oo kale weysada kaama jabinayso wahaakada gacalnimada waad garanaysaa min hayri xaa'ilin waa qaydka u dambeeya ee shanaad waa inuusan xaa'il u dhexaynin hadduu xaa'il u dhexeeya xaa'il waa wax kala teedaya maalan mara ayaa u dhexaysa markay istaabanaya mara u dhexaysa weysadii ma kala jabinayaan waa in ay usan wax xayla u dhaxaynin oo si toosa jidhkooda isu gaadho markaasi weysadii ay jabaysaa marka shuruudda markii la helo ama qasad ha isku taabtaan ama qasadyiina isku taabanin ama shahwo ha isku taabtaan ama shahwayiina isku taabanin weysadii way jabaysaa saas wey xaaskaagu weysadii way kaa jabinaysaa cinda shaaficiya maxaa yeelay idinkama dhaxayso wax maxaramiya maxramiya nasabna idinkama dhexeeya ridacna idinkama dhexayso musaahara idinkama dhexayso waaya الraabicu kan afaraad waxyaabaha weysada buriya masu qubul اlaadamiyi aadamiga xubintiisa taranka oo la taabto wey waa yahay aw amase xalqata duurihi dabadiisa wareegeeda lagu taabto bibaطni الraaxati cukurka calooshiisa lagu taabto bimacnaa baabacada in lagu taabto waa bog eh aggan lag xaggan ma ma burinayso haddii lagu taabto ama gacanta inteeda kale waa inta cad aw amase butuun asaabici faraha calooshooda faraha calooshooda waa intan cad xaggaa dambe kuma jirto oo ma jabinayso waayo taasna waxa weyaan weysada waxyaabaha buriyo weeye marka qofkii ka buriysatani waa te waa kuma waa qofkii wax taabtay qofkii farjiga taabtay ama naftiisa ha ka taabto ama qof kale ha ka taabto ama qofku ka taaba qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado ama lab ha ama dhadig ha ahaadee waxa weyaan weysadii way ku jabaysaa qofkaasay ka jabaysaa wax taabtay kii la taabtay kama abayso kii la taabtay kama jabayso marka hadduu ku taabto bogga madow ee gacanta ama faraha inta udhaxaysa n hareeraha faraha ama faraha caaradooda hore ama baabacada hareeraheeda uu ku taabto intaasoo dhan weysada ma jibinayso waa inuu intan cad bogcadka waa inuu ku taabtaa waayahay marka taasina waxay dhahdaa masi baa la yidhahdaa shaaficiyadu waxay ka cabiraan masi bay ka cabiraan taabasho kii horena waxay ka cabirayeen lamsi lamsigana waxaa weeyaan waa jidhka ragga iyo dumarka istaabanaya iyay lamsi ka cabiraan kana waa taabasho kana waa taabasho labada waa taabasho laakiin maxay kula duween midna naskiga waafajinayaanoo lamsiga aayaddii baa cabirta ow laamastumu الnisaa lamsiga aayaddu ka cabirta nasigana waxaa ka cabira xadiidkii oo man masa dakarahu falyatawada marka lamsiga masiga saasay fuqahada u kala qaadeen haddaad sidaa ogaato waxaad ogaataa in farqi u dhaxeeyo masiga iyo lamsiga masiga iyo lamsiga farqi baa udhexeeya masiga waa kaan sheegnayoo waa gacanta farjiga lagu taabanayo lamsigana waa labkii dhadiga istaabanaya farqiga udhexeeya waa maxay kow horta masiga waxaa weysadu ay ka jabaysaa qofkii wax taabtay kii la taabtay ee farjigiisa la taabtay weysadii kama jabayso laakiin lamsiga labadaba bay ka jabaysaa ninkii naagti istaabtay waayahay masiga looma shardiyo in ay labyo dhadig ahaadaan labada istaabanaysa nin hadduu nin uu taabto dakarkiisa ama xubintiisa taranka ilmo yarba ha ahaadee weysad way ka jabaysa gabadh hadday gabadh ka taabato way ka jabaysaa waa ilmaheeda yarkaaba ha ahaadee hooyada ilmaheeda yarkaaba ka taabatee weysadii way ka jabaysaa laakiin lamsiga waxaa shardi ah inay noocu kala duwan yahay oo lab iyo dhadig ay kala ahaadaan labada istaabanaysa masiga hal qof buu ahaan karaa hal qof ayuu ahaan karaa naftiisa hadduu qof ka taabto waaa weya weysadii way ka jabaysaa laakiin lamsiga waa in laba qof iska taabta istaabtaan labiyo dhadig waa inuu dhex maraa waayahay masigu waxaa lagu uu ku burayaa markii gacanta baabacada lagu taabto baabacada hoose lagu taabto laakiin lamsiga qayb kasta oo jir ka mid ah hadday istaabtaan ama garabkaas ku taabtaan ama cagahaas ku taabtaan ama wejigaas ku taabtaan meesha doona labkii dhadig haday isku taabtaan weysadii way ka jabaysaa masigu khaas kuma aha labada ajnebi laakiin lamsigu laba qof ajnabiyeyn ah ayaa weysada kala jabinaya waayahay masigu wuxuu khaas ku yahay farjiga oo la taabto laakiin lamsigu waxa weyaan jidhkoo idil masiga looma shardiyo qofku inuu xadulijtihaa uu gaadho waa masiga ilmaha yarka haddii ataa farjigiisa la taabto waysada way jabaysaa laakiin lamsiga labada qof istaabanaysa labkii dhadiga waa inay xadulijtihaa ay gaadhaan laba qof oo yani isu hamoon karta wayna ahaadaan furuuqdaasa udhaxaysa waayo waa muhiim inaan furuuqdaas kale aan ogaano si ayna iskaga kaa khaldamin masiga iyo lamsiga waayo musalaxaan aan saa u baranno shaaficiyadu labada musalax way u kala adeegsadaan iskaga kaa khaldamin carabi ahaan waa isku mid masi iyo lamsi laakiin isdilaax ahaan ayay shaaficiyadu kala duweeno midba macno gooni ay u isticmaaleen faslun man intaqada wudu'uhu xaruma calayhi arbacatu ashyaa mualifku halkan wuxuu kaga hadlayaa qofkii markuu ka soo hadlay waxyaabaha weysada jabiya ayaa halkanna wuxuu kaga hadlayaa qofku markii weysadu ka jabto ama ay ka burto waxyaabaha xaaraanta ka noqonaya man intaqada wuduuhu qofka weysadiisu ay jabtaa xaruma calayh waxaa ka xaaraana arbacatu ashyaa afar shay asalaatu salaaddii baa ka xaaraana waawaafu awaafkiibaa ka xaaraana wamasu lmusxafi musxafka inuu taabtaa ka xaaraana wa xamluhu inuu xambaaraa ka xaaraan qofka haddii mar weysadii ka jabto ama ay ka burto oo asbaabii lasoo sheegay kaga burto afar shay baa kaxaaraanu mualifku yidhi kow horta salaaddii waa kaxaaraano salaad inuu tukado noocay doontaba ha ahaato salaaddaas waa kaxaaraan inuu tukado ama salaad sunna ha ahaato ama salaad farad ha ahaato oo waajib ah waxaa kaloo la mid a ah salaadda sujuudu shukriga ama sujuudu tilaawa hadduu qur'anka qofka asagoo qur'aanka akhrinaya dusha baa ka akhriye ayuu aayad sujuud aayad tilaawo ku jirto sujuud tilaawo ku jirto ku yimaaday sujuud tilaawo lama imaan kara asagoo weyse qabin nicmaa loo soo sheegay oo waxaa lagu bishaareeyey wax uu ku farxo sujuud shukri baa looga baahay inuu tukado markaas kaloo sunno ah asagoo weyse qabin sujuud shukri lama imaan karo waa inuu weysaystaa salaada laakiin waxaa laga soo reebayaa qofkii faaqidu tahurayn wuxuu waayey labadii shay laisku daahirinayay biyihii iyo ciiddii labada u waayey wuxuu ku weysatana u waayey wuxuu ku tayamamana u waayey qofkaasi marka waa faaqidu tahurayn baa la dhahaayo waxaa u bannaan inuu iska tukado bilaa tahaara isagoon weyse qabin inuu iska tukado way bannaan tahay oo markaa bale waajib bay ku tahayba inuu tukado waajib bay ku tahay marka qofkaasoo kale asaga waa mustathna hadhowna salaaddii wuu soo qalaynaya qofka xadadkiisa uu joogtada yahay ee kaadida ka socoto ama riixda neefta ka socoto oo kale qofkaana xadadkiisu waa joogto oo mar kasta weysadiisu way buraysaa soo ma ah kaanaasna waa loo cudur daarayoo asagoo neefti ka socotay haddana uu tukanaya lakiin salaad kasta wan u weysaystaa waaya waawaafu dawaafkii baa ka xaaraana dawaafkii waa kacbada la dawaafay ama sunnahaada ama waajib ahaado waa ka xaaraan wamasu lmusxafi musxafkii inuu taabto musxafkii waa kitaabkii qur-aanka ahaa dabcan hadda kitaab qur'aana keliya looma jeedee waxaa loo jeedaa wax kasta oo qur-aan lagu qoray hadduu doono xaanshi hal xaanshi oo cad ood warqad aayad qur-aana ku qortayba haata hal aayadoo qur-aan hadday hataa ku qoran tahay ma bannaan in la taabto looxa waayii hore qur-anka waxaan ku qoran jiray looxyo soo maaha geel laga qoray looxaas haddii qur-aan lagu qoro lama taaban karo iyo xurmadu quraankii la socota ee shayga lagu qorayo ma aha waan waa kale waa waraaqo ama waa geed ama wuxuu doona aado waayahay marka marka leenahay musxafka waxaa soo gelaya meesha wax ku qoran yihiin ayaduhu ku qoran yihiin iyo meesha bannaan sida hareeraha cad ee bannaan in waxba anu ku qorayn waa xaaraan in la taabto jildiga musxafka musxafka jildigiisa waa un la midoo asna lama taaban karo maadaama ku xidhsan yahay qur-aankii musxafkii ku xidhsan yahay taasina waa saas wa xamluhu musxafkii in la xambaaro waa kii afraade musxafka in la xambaarana waa xaaraan xataa qofkii uusan taabaninbe bacda ha ku xambaare mar hadduudan weyse qabin musxafkii ma xambaari karo waayahay laakiin haddii uu alaab la xambaaro tusaale ahaan oo kale kutub kalu yuu ku sidaa bacda kutubtaas iyo kitaabkii qur-aanka ahaa baa isku dhex jira way bannaan tahay inuu xambaaro hadduusan u qasdaynin musxafkaas xambaaritaankiisa way bannaan tahay waaya inta afartaas yaa qofkii muxdidka ahaa ee weysela'aanta ahaa ka xaaraana wayaxrumu cala aljunubi kii janaabada qabayna waxaa ka xaaraana sittatu ashyaa lix shay baa ka xaaraana asalaatu salaadii waawaafu awaafkii iyo wamashu musxafi musxafkii inuu taabto waxamluhu inuu xambaaro wاlubثu fi اlmasjid masaajidka inuu ku nagaado wa qira'aة اlqur'aan iyo qur'anka inuu akhriyo horta junubka maxaa la yidhaahdaa junubka waa qofka ee janaabada qaba oo laba un bay janaabaduna ku timaadaa qofka inay biyo ka yimaadaan biyo inay ka imaadaan ama soo jeeda kaga imaadaan ama hurdaa kaga imaadaan inay biyo ka yimaadaan qofkaasi waxa weeyaan hadday mar biyihii ka yimaadeen waa waa junub wey janaabadii buu qabaa amaba qofkii galmooday ee xaaskiisii u galmooday hadday doona biyayana ka imaaninbe kaana waa junub ama nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado waayahay lix shay baa ka xaaraanu mualifka yidhi waad aragtaayo muxdidkii afar buu ahaa qofkii weysela'aanta ah junubkiina lix buu noqday afartii la soo sheegay muxdidka ka xaaraantaana waa ka xaaraan oo ahaa salaadii iyo dawaafkii iyo musxafkii oo la taabto iyo xambaaritaankiisii afartaa way wadaagaan wuxuu la dheeriyaa qofka janaabada qaba laba xabo laba shay buu la dheeriyaa ka koobaad wallubthu fi lmasjid masaajidka oo lagu nagaado bimacnaa qofka janaabada qaba masaajidka ma joogi karo nacam wuu dhex mari karaa hadduu baahdo masaajidka inu dhinac ka soo galo dhinac kale ka baxo way bannaanta laakiin waxaa loo diidan yahay waa maxay inuu iska dhex fadhiisto oo masaajidka iskaga ictikaafo ama iska nagaado taa looma ogolo waaya waxaa kaloo la mid ah lubtigaas inuu ku soo noqnoqdo ka baxo oo kusoo laabto oo ka baxo oo kusoo laabto dhowr jeer kusoo lalaabto taasna ma bannaan wa qira'at اlqur'aani qur'aankii inuu akhriyo ka xaaraana inta uu ka maydhanayo oo janaabada ka maydhanayo qur-aanka ma akhrin karo waaya qur-aanka marka la leeyahay looma jeedo qur-aan fara badan keliya xataa aayad qur-aana ma akrin karo hal aayadoo qur-aan xataa ma u akrin karo ilaa haddii uusan qasdi qur-aan u akrinayna adkaar u akrinayo tusaale ahaan oo kale qofkii gaadhi buu fuulay waxaa sunnaha markii daabada la fuulo in la dhaho subxaana aladii sakara lana haada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun waana aayad qur-aan ah dikrigaas marka qofku wuxuu akrinaya dikri ahaan ee oo ma akrinaynin qur-aan ahaan asagu qur-aanba aad akhris ooma jeedin ee dikrigii sunnada ahaa ayuu lahaa la imow markaasoo kale xaaraan ma aha waxaa la diidan yahay qofkii inuu qur-aankii u qasdo oo uu akhriyo qur-aan hal aayadba ha ahaatee haddii ka warran qofkii uu isagoo janaabo qaba uu musxafkii ishor dhigo uusan taabanin ama mobeelkiisa uu ka akhriyaba isla markaana uunan ku dhawaaqin qur-aankii qalbigu ka akhriyo indhahan uu ka eego u daalacdo sida kitaabka loo daalacdo oo kale indhahasaa uga eego way bannaanta waxaa la diidanya waa maxay inuu ku dhawaaqo oo xuruuftii uu carab ku dhadhaqaajiyo oo ismaqashiyo taasa xaaraana laakiin hadduu indhahan ka egayo wax dhiba male wayaxrumu bilxaydi caadadii dumarka ka imaanaysay ee xaydka ahaydna waxaa ku xaaraana casharatu ashyaa toban shay asalaatu salaadii iyo waawaafu awaafkii iyo wamasu lmusxafi musxafkii oo la taabto waxamluha xambaaritaankiisa walubtu fi lmasjid masaajidka oo lagu nagaado wa qira'atu lqur'aani qur-aanka oo la akhriyo wasawm iyo soonkii waalaaqu iyo furniinkii in la furo oo gabadhii uu ninkeedii uu furo wاlmuruuru fi اlmasjidi masaajidkii gabadhii inay dhex marto in khaafat hadday ka cabsato gabadhaasi caadada leh talwiihow masaajidkii inay wasakhayso oo caadadii dhiiggii ay ku wasakhayso walistimtaacu iyo in lagaga raaxaysta gabadhaas bayna asurati waarukbati xuduntiiyo lowga inta udhaxaysa intaasaa ka xaaraama kana waa xadadkii akbarka ahaaye waad aragtaa xadadkii labadii xadad ee horeba waxbuu la dheeryahay oo junubkii qofkii janaabada qabay lix baa ka xaaraan gabadha xaydka qabtana toban shay lix waxay la wadaagtaa qofkii janaabada qabay oo waa maxay waa salaadii iyo dawaafkii iyo musxafkii taabashadiisii iyo xambaaritaankiisii iyo masaajidka oo lagu nogaado iyo qur-aanka oo la akhriyo intaa way wadaagaan ayadna waa ka xaaraan gabadhii inay salaad tukato inay dawaafto inay qur-aankii ay taabato ayadoo dhiig qabta inay xambaarto musxafkii musxafkii inay taabato ama ay xambaarto masaajidka inay ku nagaataa ka xaaraana qur inay akhrisaa ka xaaraana intaasba waxay la wadaagtaa qofka junubka ah ayay la wadaagtaa oo intaaba waa ka xaaraan maxay la dheer marka waxay la dheer afar shay oo waa maxay asawmu midka koowaad waa soonka gabadhii ayada caado qabta soon ma soomi karto ma bannaan inay soonto kamana asaxayo hadday soonto kamana asaxayo waana ka xaaraan soonka waaya laakiin soonkaasi hadduu farad yahay oo soonkii ramadaanka ahaa oo kale waxa weeyaan way soo qallaynaysaa laakiin salaadda qalla laguma le salaadda ma soo qallaynayso laakiin soonka way soo qallaynaysaa walaaqu alaaqii baa ka xaaraanahoo gabadhii ayadu oo caado qabta ninkeedu ma furi karo hadduu furana waa xaaraan uu ku dembaabayaa laakiin waa goorma waa haddii gabadhaasi aysan ayadu ismadaxayna isfuraninoo ayaduba ay ninka ayna ka dalbanin inuu furo oo aysan khuluc la imaanin oo aysan dhihin lacagtaa qaado oo ifur niyow ma heshiin ree lacagtaa qaado meherkaagii baaban kuu celinaya intuu ahaa ina fur iyadoo caado qabta hadday iyadu khulucay la timaado oy dhahdo ifur waxa weeyaan way bannaan tahay inuu furo waaya wاlmuruuru fi اlmasjid masaajidkii inay dhex marto ayaa ka xaaraana in khaafat talwiiثahu hadday ka cabsato inay wasakhayso wey marka kan weyla dheerta junubka oo junubka isagu wuxuu aha nagaansho keliya ah ka xaaraan ah laakiin masaajidku u dhex mari karay ayada laakiin gabadha cadada qabtay nagaanshihiina waa ka xaaraan inay dhex martana waa ka xaaraan laakiin waa goorma masaajidka inay dhex marto markay xaaraan ka noqonayso waa hadday ka cabsato in ay wasakhi ka soo gaadho masaajidkii oo maalan tusaale gabadhi aysan qabin xafaayad hadda horta hadday baalkaas qabto xafaayadda ah ee dhiiggii ilaalinaya celinaya masaajidka way dhex mari karta illa kama cabsanaysa masaajidka inay wasakhayse laakiin haddii aysan qabin oo ay ka cabsanaysa dhiiggii kasoo ka soo baxaya masaajidka soo gaadho waa xaaraan inay dhex marto ilan waa nijaas masaajidka ayuu nijaasaynayaa waaya walistimtaacu bayna asurati wاrukba in inta udhaxaysa xudunta iyo lowga gabadhii laga istimtaaco ninkeedii uu uu ka taabto ama uu kaga istimtaac kaga raaxaysto waa xaaraan xudunteeda loogeeda inta udhaxaysa bimacnaa inta ka koraysa xuduntana waa jaa'iso ninkay u bannaan tahay inuu kaga istimtaaco gabadhiisa iyadoo dhiig qabta inta ka hoosaysa lowgana waa u jaa'is laakiin labadooda inta udhaxaysa ma bannaano inta ay dhiiga qabto inuu ku raaxaysto wadigiibaa min baabi awlaa macnaa inuu jimaaco oo uu kulan la sameeya taa iskaba dhaaf hadda waxa laga hadlaya waxaa weeyaan ya istimtaacii inta xuduntii lowga udhaxaysa ayaaba xaaraana waaya intaas weeye gabadhiina waxay xaaraan ka noqonaya marka tobankaa shay gabadha xaaraan ka noqonaya dhammaantood markii laba shay laga reebo waxay xaaraan yihiin ilaa ay gabadhi ka maydhato dhiiggii ay ka maydhato ama nifaaskii dhigdhalmeedkii oon la mid eh ay ka maydhato markay ka maydhatay tobankaa shay ay xalaal noqonayaan laakiin laba shay baa laga soo reebaya labada shay waa maxay waa soonkii iyo alaaqii gabadha haddii caadadu ay ka go'do laakiin weli aysan ka maydhanin soonkii waa u bannaanyay inay soonto tusaale ahaan fajarkii oo wax yaray ka laaban tahay oo aadaankii salaada subax ay ka laaban tahay oo kale toban mir ayuu gabadhii caadadii dhiiggii ka go'ay oo aragtay in dhiiggii ay ka daahir noqotay bay hubsatay markaas ayadoon maydhanin ayaa salaaddii subax la aadaamay way soomi kartaa wax dhibaa ma leh soonkii way niyeysanaysaa wayna soomaysaa wax dhibaa ma leh kadaalika caadadiiba dhiiggii baa ka go'ay weli maysan maydhan ninkeedii ma furi karaa wuu furi karaa iyadoon weli maydhanin laakiin dhiiggii baa ka go'ay weli maysan maydhanin ma tukan kartaa waa maya musxaf qur ma akhrin kartaa waa maya musxaf ma taaban kartaa waa maya ma dawaafi kartaa waa maya masaajid ma ku dhigan kartaa waa maya waxaaso dhan ka xaaraam waaya faslun asbaabu tayamumi alaaثa tayamumka asbaabtiisu waa saddex ayuu mualifku leeyahay macnaha asbaabaha tayamumka waajibiya ama tayamumka banneeya tayamumka asbaabaha banneeya waa saddex faqdu lmaa'i biyahii oo la waayo waalmaradu qofkii inuu oo xanuun ku dhaco u diidaya biyihii waalixtiyaaju ilayhi biyihii u baahdo licaطaشhi xayawaanin xayawaan oonkiiba ugu baahday muxtaramin oo xurmo leh hayru اmuxtarami xayawaanka aan xurmada lahayn sitaة waa lix weeye taariku salaati qofkii ka tegey wazani qofkii zinada ku dhacay almuxsanu zani muxsankii waan sheegi doonnaaye walmurtadu iyo qofkii diinta ka baxay ridoobay walkaafiru alxarbiyu iyo gaalkii xarbiga dagaalka naga dhexeeyey walkalbu alcaquuru iyo eygii dadka waxyeelaynaya dadka cunayay ama dhaawacay walkhinziir iyo doofaarka mualifku halka wuxuu kaga hadlayaa tayamumkii waa kaan horey usoo sheegnay طahaaradu inay leedahay maqaasid afar shay oo loo qasdo oo ahaara waa kaan horey usoo nidhi waxa weeyaan waa weysadii iyo maydhigii iyo tayamumkii iyo nijaasadii oo la zuuliyo ah. horey waxaan oga soo hadalnay weysadii iyo maydhigii halkana waxaan kaga hadlaynaa tayamumkii tayamumka mualifka marka wuxuu kaga bilaabay waxyaabaha horta intaan laga hadlinba qaabka loo tayamumaya iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa iyo wuxuu kaga bilaabay horta waxa tayamumka keena waa maxay goormaa la tayamumaya sababta loo tayamumaya maxay tahay ee tayamumka goormuu mubaax noqonaya ama waajib noqonayaaba in la tayamumo waaya asbaabu tayamumi alaaثa saddex uu ka dhigay mualifku marka tayamumka asbaabtiisa saddexdaa waxaa lagu soo ururin karaa laba shay keliya saddex bay ka badan yihiine mali saddex muu sheegay way ka badan yihiin saddex saan sheegi doona insha allah laakiin waxaa asbaabaha tayamumka oo dhan waxaa lagu soo ururin karaa laba shay oo keliya faqdu lmaa iyo tacadur isticmaalih biyihii oo la waayo qofkii biyo waayo ama tacadur isticmaalih biyihii qofkii wuu heli karaa laakiin mau isticmaali karo liayi sabab uu isticmaali waayo ama xanuun ha haato ama biyihii buu u baahan yahay oon baa lagu baahan yahay ama xayawaan baa u baahan لأي sabab way noo imaan doontaa tafsiilkeedii mualifka marka wuxuu leya asbaabu tayamum tayamumka asbaabtiisu alaaثun saddex weeye tayamumka horta waad garanaysaan waxa weeyaan waa in ciid la isticmaalo oo la gaadhsiiye ciidda wejiga iyo gacmaha labada gacmood wejiga iyo labada gacmood markii biyo la waayo ama biyihii la isticmaali kari waayo shuruudo maksuusa oo iyadoo la ilaalinayo shuruuddaas sababta koobaad ee ee tayamumka waxa weeyaan buu mualifku yihi faqdu lmaa biyihii oo la waayo macna qofkii biyo maba helinba haddii biyihii qofku waayo marka laba bay noqonaysaa qofkii in uu hubo inaysan wax biyaha ka ag una haysanina aagganna ayna joogin wax biyoah laga helay sida maalan qof musaafir oo kale oo meel saxraa jooga qofkaa marka muxuu samaynayaa markaabuu iska tayamumaya waxba biyi raadin maayo ilan wuu hubaa inaan eryadan biyo laga helaynin yaqiin buu uhubaa horey buu ka tayamumaya biyo raadintooda wax macno ay samaynaysa markaa ma jirto inuu qofkii xoogaa mala ah ama uu filayo in biyo la heli karo ama uu ka shakisan yahay talo biyo ma la helaya mise lama helay eryadan biyo ma laga helayaa xoogaa shakigaa ku jira haddii uu shaki ku jiro oo uu isleeyahay biyo waa la heli karaa haddii la raadiyo waxaa waajib ka ah biyihii inuu raadiyo oo uu baarhbaadho oo haddii uu meel uu tuulo joogana inuu dadkii ka agdhawaa u weydiiyo war wax biyo sheegay ma aragteen war biyo ma haystaan war biyo lagu weysaysta waxaa ma heli karo ama xataa iyagoo iiba hadduu heli kara xataa waa inuu iibsadaa haddii uu meel saxraa joogana waa inuu indhaha uu la raaraaca meel siman hadday tahay waa inuu afarta jiho afarta koone waa inuu eegaa bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur intaba waa inuu eegaa inay meelahaas meelahay biyo ka dhow yihin u eegaa haddii uus biyuhu dhulku eh, dhulku hadduu kala sarsareeyo waa inuu xoogaa socdaa in aduu taqriiban eh, boqol laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo mitir meelahaas waa inuu socdaa oo oo uu maaragtay hubiyaa inay biyo jiraan in kale aduu intay xoogaa ishiisu gaadhayso oo kale meelaha suke waa inuu ka baadhbaadhaa biyo waaya kaasi horta waa ka koobaad qofkii markii hadduu biyihii waayo waa uu eh, tayamumaya laakiin ka warran haddii qofkii biyo waa biyihii wuu waa biyihii ma yacani biyo way jiraan oo asagoo ma haysta biyo laakiin meeshay biyuhu jiraan cabsi baa jirta naftiisi wuu cabsanaya ama tuug buu ka cabsanayaa ama xoolihiisuu cabsanayaa ama naftiisa ama ama asxaabtiisii inay ka tagaan buu ka cabsanaya ama wuxuu ka yaaban yahay hadduu meeshaas uu u socdo inay salaaddii wakhtigeedii uu tago ila meel fog bay biyu jiraane markaana uu tayamamayaa wey marka waxaa isweydiin leh ilaa xad intee la eg ayuu qofku biyaha ka doonaya ay waajib ku tahay hadduu maalan tuulo kale biyihii jiraan ka war tuuladaas masaafi u jirtaa ma waajibay ku tahay inuu tuuladaa biyaha ka doonto mise uu iska tayamamaya xad intee la eg baa la eegaya fuqahadu waxay leeyihiin wuxuu ka raadinayaa xadulbucdigu waa in u dhaxaysa taqriiban laba kilomitr iyo badh ilaa saddex kilomitr oo kale waa inta dadku ay u xaaba doontaan ay xaajaadkooda u aadaan intaas wuu soconaya haddii uu isleeyahay biyo waad ka helaysaa laakiin hadduu isleeyahay wax intaa ka badan saddex kilomitr iyo wixii ka sii badan ilaa afar kilomitr shan kilomitr qofkii dhib bay ku noqonaysaa inuu halkaa biyo ka doonto markaa wuu iska tayamumaya waaya ka labaadi waxaa weeyaan buu mualifku yidhi walmaradu xanuunkii oo qofkii xanuun baaba ku dhacay u diiday biyihii inuu isticmaalo amaba wuxuu is leeyahay haddaad biyahan ku weysaysato ama aad ku maydhato xanuunkii baa kugu siyaadaya ama xanuunkii baa kugu daba dheeraanaya ama naftiisu u cabsaday inuu u dhinto ama xubin ay dhaawac dhib ku yimaado waxaasoo dhan waxa weeyaan waxaa qofkii u markaas u bannaan inuu teemumo waxaa la mid a xanuunkii qofkii inuu qabow daran uu jiro oo biyahaasu ka cabsanaya hadduu ku maydho ilan tayamumku khaas kumaha weysade qofka junubka ee janaabada qaba iyo qofka maxaanku dha wayse la'aanta labadaba tayamumku u bannaan yahay xataa haddaad janaabo qabto ood biyo weydo waad tayamumaysaa waad gabagabaysanaysaa waanad ku tukanaysaa gabagabaysigaas marka xanuunka qofka xanuunsan ama qofka jidhkiisu uu boog leeyahay oo boogtaa u cabsanaya haddii uu biyaha gaadhsiiye inuu dhib ku imaado ama qabow ka cabsanaya intaasba waxaa weeyaan oo qabow laakiin inuu hado way qabow daran oo biyihii wuxuu ku kulleeyay inuusan helaynin ah, oo uu ka cabsanaya inuu khatar uu ku timaado haddii uu biyahaasuu ku maydho ama uu ku weysaysto waaya marka kan waxa weyaan tacadur isticmaali biyihii wuu haystaa laakiin ma isticmaali karo waa kaan lahayn tacadur isticmaali halkan weeye waaya biyihii lama isticmaali karo wاlاxtiyaaju ilayhi biyihii inuu loo baahdo licaطaشhi xayawaanin xayawaan oonkii loogu baahdo muxtaraman oo xurmo leh bimacnaa qofkii biyihi wuu haystaa laakiin biyihii ama asagaa u baahan ama ehelkiisa u baahan oo cabitaankii baa loogu baahanaya cuntadii baa lagu karsanayaa xayawaan muxtarama meeshii jooga ama neef maxaanku dhahaye lo ama geel ama ari ama xataa bisad waa xayawaan muxtarama xayawaanaadka o dhan waa xayawaan muxtarama markii lix laga reebo mualifku yidhi lix bay ka badan yihin lakin mualifku lix buu noo sheegi doonaa insha allah marka xayawaan xurma le xayawaanka xurmada le waa maxa xayawaanka ayna banaaneen in la dilo wey xayawaanka ayna banaaneen in la dilo ayaa xayawaan muxtarama waaya haddii adu aanan u baahnayn biyaha oon ma oomanin laakiin qof ooman baad aragtay oo biyihii u ooman biyuhun way yihiin markaa ma bannaano inaad ku tayamumto waa inaad qofka aad siisaa ila nafta badbaadada ka muhiimsane weysade waa inaad markaas aad aad qofkaa biyihii aad siisaa adigana aad ka tayamumtaa waaya hayr اmuxtaram marka muxuu yahay qof yaani xayawaanka aan xurmada lahayn waa maxay wuxuu mualifku yihi khayr اmuxtarimi xayawaanka aan xurmada lahayn sitatun lix weeye macnaha mualifku jawaab su-aal muqadaru ka jawaabayaayo ah waxaad noo sheegtay xayawaanka muxtaramka ah oonkiisa waa la ilaalinayaa oo waa loo tayamamayaa haddii biyihii ay biyo yar yihiin oo weysadii iyo ayna ku filayn ama maydrhigii qofkii janaabada lahaa iyo ayna ku filayn iyo cabitaankii xayawaanka haddayna ku filayn waa loo tayamamayaa haddaba xayawaanka aad u jeeddo xayawaanka aan muxtaramka ahayn waa maxay xayawaanka muxtaramkaasi wuu badan yahay laakiin kaan muxtaramka ahayn wuu kooban yahay maalafu lix buu ka sheegay xayawaanka aan muxtaramka ahayn waa lix buu ihi taariku salaa qofkii salaaddii ka tegayey waa qof bini aadana laakiin salaadda ma tukanayo muslima salaaddii ma tukanayo waa taariku salaad qofkaasi haddii uu salaadda oga tago tahaawunan fudaydsi iyo kasar iyo wahsiba oga tegay oo salaadda wakhtigeediibuu ka saaray waxaa weeyaan waa waxaa waajiba qofkaas horta marka hore in tooba laga dalbo istitaab tooba toobad keen baa laleeyahay imaamkii baa dhahaya ama xaakimkii hadduu toobad keeni waayo waxaa waajiba in la dilo xad baa loo dilaya gaalnimo looma dilayo marka kaa taariku salaadkaas xurmo male maxaa yeele in la dilaa waajiba soo maha kaas isaga hadduu ooman yahay xataa biyahaaga iskaga weysaysa weeye oon ha u dhinto ilan xurmo ma lehe ha u joojin biyaha ha ku weysayso waaya bal qofka salaadda ka tegey sida maaragta karaamadii looga sii qaaday de asaga karaamada iska qaaday wax qiimo uu leeyahay ma jirto ilahay agtiisa wazani lmuxsan ka labaadi waxa weyaan zaniga muxsanka zani muxsanka waxaa looga jeedaa qof asaga oo xaas soo yeesha macnaha reer yeeshay ama rag ahaado ama dumar ahaado oo una galmooday reerkaas hadduu doono haba fure marka dambe kadibna zina ku dhacay isagoo reerle ama reerkii ay kala tageen hadduu doono qofkaasa zaani muxsan lahaa zaanigaas asna xadkiisu waxaa weya in dhagax lagu dilo ilaa intuu ka dhimanayo ka asna xurmo male ilaa oo ka toobad keeni haduu toobad keeno waa masale kale lakin waxa laga hadlaya qofka aan toobad keenine weli xumaantii kusii jira kaasi asna biyihii loo joojin mahayo isagoo ooman baa laga weysaysanaya walmurtadu iyo kii ridoobee diinta ka baxay walciyaadu billaah diintii ayuu ka diintii buu caayey ama kristan buu noqday ama yahuud buu noqday uu ridoobey walciyaadu billaah kaasna waxa weeyaan xurmo male waalkaafiru alxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa ee dagaalku inaga dhexeeyey kaasna xurmo male oo waxaa kaa baxay gaaladu way yihiin gaal dhan ma aha gaal waxaa jira ladimi waxaa jira mucaahad waxaa jira xarbi afarta aan kala baranno xarbiga waa ka hadda sheegayno waa kii dagaalka naga dhexeeyo axdina nagama dhexeeyo ammaanna nagama dhexeeyo waxaa way dagaal baa naga dhexeeya kaasi waa gaalkii xarbiga ah waa gaalka uusan wax cahdi ah dhexdiinna heshiis in aynan isdagaalin idinka dhexaynin waddankaagana aan ammaan u joogin jizyana aan bixinayn kaasaa la dhahaa xarbi dimmiguna waa ka waddanka islaamka ku nool ee iska bixiya lacagta jizyada la yidhaahdo iska bixiya ee ammaankiisa lagu ilaalinayo ee waddanka islaamka ku nool kaasna waxaa la dhahaa dimni kaasi xor muu leeyahay mucaahad waa gaalka hal waddankiisa isagoo jooga cahdi inaga dhexeeyo bimacnaa inaana isdagaalin muddo ayaan ku heshiinay inaana isdagaalin kaana mucaahad baa la yidhahdaa kaasna xor muu leeyahay waa lama dili karo musta'man ama musta'min ama mu'aman midkaad ahdaba waxa weeyaan waa gaalka waddankeenna ku soo gala ammaan ayi qof baa ammaanka siin kara waa gaalka xarbiga ah aan soo sheegaynay oo qof uu ammaan sii yihi waddanka islaamka anaa anaa ammaan ku siinaya soo gal waddanka marka intuu waddankeenna joogo ammaan buu leeyahay qofkaa lama taaban karo gaalkaas ilaa uu waddankiisu ku laabto ama uu waddankeena ka baxo marka musta'manka iyo mucaahadka iyo dimiga saddexdaas lama taaban karo xurmay leeyihiin laakiin xarbiga xurmo male wاlkalb اlcaquur iyo eyga dadka waxyeeleynaya ee dhaawacaya ama cunaya kaasi waxa weeyaan asna xurmo male waa shantii wuxuu ka mid yahay fawaasiqda nebigu yihi salى الlahu عalيه wasalam xilligii xaramka ha lagu dilo xaramka iyo meesha xaram ka baxsan intaba ha lagu dilo nebigu yhi alah slat slam wاlkhinziir iyo doofaarkii doofaarka asna waa xayawaan khabiiahoo oo xun marka asna waxa weeyaan xurmo male xurmo male intaasuu mualifku kusoo koobay xayawaanaadka muxtaramka aan ahayn lakin way ka badanyihin intaas waayahay faslun shuruudu tayamumi caشhara tayamumka shuruuddiisu waa toban buu mualifku yidhi an yakuuna bituraabin waa in cid lagu tayamumaa an yakuuna turaabu ciiddaasi waa in ahaataa طaahiran mid طaahirah wa anlaa yakuuna ciiddii waa inaysan noqonin mustacmalan mid lagu isticmaalay xada zuulintii ama nijaaso zuulinteed wa anlaa yukhaaliطahu waa inaysan dheehin ama inay ku khaldamin ciiddaas daqiiqun daqiiq ama bur iyo wanaxwi wixii la mid ah wa an yaqsidahu inuu u qasdo turaabkii marka uu tayamumayo waa inuu uqasdaa wa an yamsaxa waa inuu masaxa wajhahu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba garaac laba jeer waa inu dhulka ku dhuftaa gacmihiisa oo uu maxaan ku dhaha laba jeer oo uu soo qaada ciiddii wa an yuziila najaasa najaasada inuu zuuliye awalan marka hore hadday najaaso jirkiisa ku taalay wa an yajtahida fi lqiblati qiblada waa inuu ku ijtihaado oo uu qibladii ku dadaalo xadiditaankeedii hadduusan garanayn qiblada qablahu tayamumka ka hor an yakuuna inuu ahaado atayamumu tayamumkii bacda dukuuli اwakti wakhtigii markuu galo wakhtiga salaada markuu galo kadib waa inuu tayamuma wa an yatayamama waa inuu gebagabaystaa likulli fardin farad kasta salaad kasta oo farad ah ama dawaaf kasta oo farad ah waa in uu u gebagabaystaa waaya mualifku raximah اllahu tacaala tayamumka shuruud buu u sheegay shuruudda waxaanu naqaanay waxa ka baxsan shayga maahiyadiisa xaqiiqadiisa oo ka horaysa laakiin ashyaadu noo sheegi doono mualifka bana waa shuruud oo shuruuddii baa laga helay yani shuruud bay noqonayaan bana shuruud maaho waa iska arkaan sida marka uu leeyahay oo kale wa an yamsaxa wajhahu yaday bidarbatayn waxa weeyaan waa arkaantii bay soo gelaysaa marka uu isku dhex khalday mualifka shuruuddii ah, iyo furuuddii wuxuu uga jeedaa de waxa laga maarmaanka ay tahay toomu mualif ka dhigay shuruuddaas kow wuxuu yidhi an yakuuna bituraab waa inuu horta ciid ahaadaa muxuu uga jeedaa wax aad ku tayamamas wa inu ciid ahado maxaa kaa baxay waxaan ciid ahayn dhagaxii oo kale geedkii oo kale dhul eh, maxaan ku dhahaa maradii oo kale eh, waxyaabahaas kuma tayamamaysa waa inuu waxaan ciid yahay waayo ciiddu noocu doonaba ha aada lakiin ciiddaasi waa inay lahaataa hubaar ama boodh ama dhas waa inay lahaataa oo gacanta soo raacaya waayahay wa an yakuuna turaabu ciiddaasina waa inay ahaataa طaahiran mid daahira waa inay ahaataa oo maxaa kaa baxay ciiddii nijaasta ahayd ciiddu hadday nijaas tahay waxa wayaan lagu tayamumi karo wa an laa yakuuna mustacmalan ciiddaasi wayn ahayn mid mustacmala waa inaysan ahayn oo maxaa kaa baxay ciiddii qofku uu u isticmaalay tayamum uu u isticmaalay oo jidhkiisa saarayd tusaale ahaan qofka wuu tayamumay gacmihii dhulku dhuftay waxa weeyaan wejigiiba ku masaxay wejigiisii boor baa ku hadhay boorka wejigiisa mar labaad ma qaadi karo gacmihii kuma masixi karo ama qof kale kama qaadan karo qof kale kama qaadan karo waa inuu ahaado mid aan la isticmaalin ciid aan la isticmaalin oo xadaث aan loo isticmalin laguma jeedo ciid yani loo isticmaali maalan oo kale wax xada zuulintiin looma isticmaal ijaaso zuulintiin loma wa iska caadi hadii loo isticmaalo waxa wey dhib male laakiin waxaa la dan yahay in loo isticmaalo xada zuulintii ama nijaaso zuulinteed haddii loo isticmaalo markaas ma noqonayso tayamumkii ma gelayso waan laa yukhaaliطahu daqiiq waa inaysan daqiiq kudhe inay isku khaldamin macnaha waa inay ahaato ciidi ciid saafi ah oo wax kale aysan ku jirin hadday daqiiq soo dhex gasho ama buru soo dhex galo ama nuurada soo dhex gasho ama e, maxaan ku dhahaaye maxaan ku dhaha dambas u soo dhe wax kale oon aan ciid ahayn baa soo dhex galay ama sibir baa soo dhex galay waxa weeyaan ma noqonayo e, ma asaxayo waaya wa an yaqsidahu waa inuu qasdaa markuu leeyahy mualifku wa an yaqsidahu wuxuu oga jeedaa waa in marka uu gebagabaysanayo oo gebagabaysiga u qasdaa oo maxaa kaa baxay inay ciiddii ay dabayl soo qaado oo dabeeshaas ay wejigiisa ku dhufato ka war haddii intay dabeyl soo kacdo ay boorhkii soo qaado wejigiisa ku dhufato qof marka hore raba inuu gebagabaystaba iyo ciiddii baaba dabayshii baaba u keentaba asna ismaba dhibaba wejigiisiimuu hore oga sii masaxay ya laakiin qofkaasi oma qasdin qasad ma jiro u qasday ciiddii marka ma ansaxayso weeye fuqahadu waxay isticmaalayaan yani masa'il daqiiqi ka hadlaya laga yaaba qofka inaysan dhicinba intaad noloshaada nolosha inay ku soo marinba laakiin haddii lacal ay dhacdo masaladaas waxaa weeyaan waa laga sii hadlay oo cudfuqaad bay ka hadleen waayo ka lixaad wuxuu uhi wa an yamsaxa wajhahu wejigiisa inuu masaxaayo wayaday labisa gacooda darbatayni laba darbo inuu ku masaxo oo wajeedaa laba darbo labada gacmood waa mar labada gacmooda kalena waa mar oo ku dhufanayo darbada koobaad waxaa iskale wejiga darbada labaadna labada gacmood ayaa iskale waayahay oo maxaa la diidan la diidan hal darba inaad isticmaasho oo halkaa darba wejiga aad ku masaxdo gacmahan aad ku masaxdo taasaa la diidan yahay waa madhabka shaaficiyada waayahay wa an yuziila الnajaasata najaasadii waa inuu zuuliyaa awala marka hore haddii jidhkiisu nijaase uu leeyahay waa inuu marka hore nijaasadaas uu zuuliyaa oo haddii maalan qofka ay kaadi ama ay nijaaso oo kale ama dhiig jirkiisa uu leeyahay ama ay nijaaso oo kale ama usan istaje qabin marka hore ma tayamumi kara asagoo nijaasada aan zuulinin wa an yajtahida fi lqiblati qibladii inuu ku ijtihaado oo qibladii uu macnaha ku dadaalo xadiditaankeeda qablahu tayamumka hortii hadduusan qofku uusan qiblada garanaynin maalan qof musaafir buu ahaa qofkii uu asqoobay qibladii baa habeen buu socdo waxa weeyaan wuu garan waayey habeen gudco dam ah wuu garan waayey qibladii meel ay ka jirto ma xagganay ka tahay ma xagganay ka tahay ma xagganay wuu garan waayey biyana ma haysto marka hore horta qiblada ha ku ijtihaado ha xadido qiblada dhankay ka jirto ijtihaadkiisa dhannigiisu isictimaadaya asagoo calaamaad iyo qaraa'in iyo eh, dhanka dabeesha ka socota iyo maxaan ku dhahay xidigaha eh, eegaya adoo calaamaadka lagu ijtihaadaya marka marka dhankii u malihiisu aalib ku yahay uu xadido dh dhankaas alelahay qiblada iga tahay kadib buu gebagabaysan oo tayamumka la imaan waxaa la diidan yahay inuu marka hore uu gebagabaysto kadib inuu qiblada ku dadaalo oo waxaa leey waa dahaarata daruure eh dahaarada daruuradana markii waxaa uu ku dhammaystiran yahay salaaddii aad diyaar u tahay markaa un baad tayamumaysaa waa sida tan masalada ku xigtoo kale may la mid tahay ama shardiga ku xiga wa an yakuuna tayamumu tayaamumku waa inuu ahaado bacda dukuuli waqti waqtiga markuu galo kadib macnaha waxaa laga wadaa salaada waktigeedu markuu soo galo umaad tayaamumi kartaa sida weysada oo kale ma aha weysada iyadoon waktigii salaada una soo gelin ayaa qofkii loo ogol yahay inuu weysaysto laakiin tayamumka markuu waktiga salaada soo galo duurkii la aadaamo amba casarkii la aadaamo ama maqribkii la aadaamo markaa unbaad tayamumi kartaa inta ka horraysaba tayamumi karta maxaa loo diidan yahay waxaa loo diidan yahay waa dahaaro daruuro daruuro ayaa loo tayamumayaa daruurana ma jirto waktiga intaan una soo gelin laakiin weysada dahaaro daruura maaha dahaaro daruura maaha laakiin kan waa daruur waxaa laga yaabaa markii xilligii salaadda uu soo gala inaad biyo heshaa baa dhici karta marka saasaa looga jeedaa waaya wa an yatayamama likulli fardin farad kasta inuu tayamumaa waxaa looga jeedaa salaad kasta oo farad ah waa inuu tayamumaa salaad kasta oo farada ah inuu tayamumaa hadduu duurkii tukanayo waa inuu tayamuma haddana casarkii baa la gaadhay wuu tayamumaya wuu tayamumaya maqribkii wuu tayamumay waa kada salaad kasti lakin weysadu sidaas ma aho hal salaad buu shanta salaadood hal weysuu intuu doonu ku tukan karaa oo salaada shanta salaadood ba haduu doonu ku tukan karaa laakiin mualifka likulli fardin buu ku yidhi farad kasta waxaa soo gelaya dawaafkii hadduu farad yahay oo kale hadduu dawaaf waajiba uu yahay laba dawaaf oo waajib ah hal tayamum kama dhexaysiin karo mid kastoo inuu tayamuma laba salaadoo farada hal tayamum kama dhexaysiin karo laakiin waxaa kuu bannaan inaad hal mar gebagabaysato ood faradka ku tukato iyo intaa doonto oo sunno ah intaa doonto oo sunno ah in aad samayso ayaa kuu bannaan waayahay wktigii ayaa cihiir nagu noqday waxaan jeclay inaan tayamumka israacino lakiin intaasaan kusoo gabagabaynana w sala اllah waslm a nabina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin